gaari karin azuulo cudamaadiis waa baxay waktiga waa baxay suuradisa waa casrahay waa baxay dadkan waxay leeyihin ragca baadin yiri takbiiradeedina juz oo idin kamid a waaye haddii qadar takbiirat lixraam kafkaska jaa ragcadii waa haleelay ay taas waxaa lagu awilaa haddii imaamka oo rukuucsan oo rukuucda ku gaartid adrakata raacka ragca waa haleeshay laakin haddii maana ku haayey oo qadar ragca yani yar oo takbiirat lixraam qadarkeedii oo maanica atajluulo afka ragcad waa haleeli waa dukahaa waa kuwaajibaysaa manidaas adarka ragca ah. waxay ku aawilaysa imaam musani waa lagu aawilayay ragcaadin imaamka oo rukuucsana timid waa ku xirati ragcadi waa haleesha waxay leeyihiin xadiidka saas ku jooga iduus waxaad ku aadkura aad leeyahaa marba haddii waktiga hataa aska dhiman yahay qadar ragca wax ka yar wakti ma ku gaarayso jaarin aleyh eh, waxay kufasiraan bacdi nawaawi iyo qaweyd ah, iyo waxay leeyihin ma aha saas marba haddii yani qadar ay kaweysaysato dhiiga faysuul naagtii axsalamaado ay qaweysato ay weysaysato oo waktigana aska dhiman yahay takbiiratul ixraam qadarteedi keliya uu dhiman yahay waa haleeshi ragca waa haleeshiyo addunkata wakti waxaa lihahaa daruuro wakti daruura lihahaa kulli casharta saan le wakti اkhtiyaarat lihaa وآkhiru masilu kuli shayin milahu wاlmغribu waktigii sad waktigii lamaad waa baxay awal waqt اlcasri xataa tغruba wa wاlاkhtiyaaru anlaa tuakir waqt اktiyaarki waxa waaye anlaa tuakira in laga dambaysinin can masiri dili hooska aashihiisi milayni lamadiisi masl lamadiisi laab hooska lamadiisi laab in laga akirin way intiska ahaada in laga akirin hooska lamadiisi laab ahaashihiisii in laga akrin allaa tuakara lilakirin ama sida duli hoosa ahaashihiisii lamadiisi matal lamadiisi laab inaas yani yani in laga akrin lamadiis laab ahaada in laga akrin waaye wlmagribu yadkulu yani waa waa galaa wakt lmagribi magribka waktigiisii waa galaa bilguruubi qorahda dhacideediyaa ku galaa yaqul وakt المغribi mgribka waktigiisii waa galaa <clears throat> waktmgrib yadul waa galaa waktmgrib mgribka waktigii bilgurubi ola dhacda ku galaa ola haeenkiiaka olada dhacdeedii yaa wakti mgrib ku galaa macnaha orada markay gasho godkeedii waxaa laleeyaha mgrib waayaa laleeyaha markaas waktigii saddexaad waaye waktigeedii waxaas galay orada godkeedii ay gasho ويبقى waa bاaqi ahaadaa وkt المغربkii حatىa ygiba الshفق yaعni yani nuurkii alaحmr oo gadudnaay حatىa ygiba intoo kacido الshفق nuurkii alaحmr oo gadudnaay في الqadيmi haddaan qabano ويبقى waa bاaqi ahaadaa waktii lama saddexaad ko duur ki lamaad yani maano subax maw ruwa kow hadii laxisaab hadaan ruwax koo waayo baqay duhur lama waayo ha amaya maqrib aha duhur koo maqrib ay cashir lama waayo maqribkis waktigii saddexaad waaye waktul kul waa galaa waktulmaqrib maqribka waktigiisii waktigii saddexaad waaye wuxuu ku galaa biguruubi shamsi oraxda dhexdeedii bilguruubi oo ku galaa oraxda godkeedii markay gasho gabalka dhamaantiis hataa hadii yahay weli waayo yani aftiinteedi oraxda aftiinteeda kardiyaalka kubaaqi yahay weli oraxda godkeedi maku dhamaanin ilaa gabalkeedii wareegeeda dhan markii godkeedi ay gasho amaado iska u arko si amagu arkayno markaa waxaa laleeyahay maqrib waa galay alaleeyahaa mark waa galay marki saddexaad sadiiqa maxaa waaye markaasi wayabqaa waa baaqi haada xataa yiba shafaqu yani nuurkii alaxmar oo gaduudnaay intiska oo yani astaciro macnaha nuurkaas sajuudan intii lawaayo waaalaleha hadii lawaayo waaalaleha magrib waaye magrib waaye nuurka gaduudna unka waxaa leha siid gaduud siid si gaduudna mao soomaalma siid gaduud shafaqa siidki mao alaxmar oo gaduudna siid gaduudka nuurkila waay oo gaduudna waay xadiidkaas hoorku magacaabaya jiraan intan <clears throat> waktida maqribka waxaad ku galaa oraxda gabalkeedii markii godkeedii ay gasho waxaad ku dhamaahaa ah, yani aad ku kucalcilaa waxaad ku dhamaahaa asbaaqi aha maqribka intii fiida gaduudan oo godkeedii yani ay ka cisho dhamaad manaa markii fiid gaduudka la waayo nuurkii gaduudna markii la waayo waxaa la leeyahaa yani maqribkii waa ka khalaas intawajihi maxaa waay wafi ljadid manaan qabano qolka jadidka imaam shaafici qolka jadid haddaan qabano jadid waxaa isleeyaha yanqadi waa iskhilaafsan qadiim iyo jadid waa inta meahan waxaa ku jira kiilaadkii murajaxada ahayd kamidsiid miya kamidsado kiil murajaxa ah qadiim oo yani xoog asleeo meahana kamid ciyaalka oo qadiimka xoog asleo kaas kamid yahay waa jadid xoog ama jadidka qaanuunka oo isilaax sheekha ah, hawshan kusoo marni jadiid aja in la horumariya a xoog lahaada ilaa kamidkadoo meel kamidsiir meel maahan meehanaa kamid faljadiid haddaan kuduraystano ama se jadiid haddaan qabano yanqadii waa dhamaada maqribkii waxaasku go-aa waktigeed waktahaa wakti almaqrib bimudiyi bimudiyi qadra wuduءin wa satri cawratin wa aadaanin wa iqaamatin wa kamsi rakacaatin si asoo shegan todoba halhaasa waxyaal dhan waa ku jiraan halhaasa kalfadil inti joogta waa kalfadil goolahay waay wakan yamadi yanqadi waa go-aa waxaad ku go-aa magribka waktigii waxaad ku dhamaahaa bimudi qadri wudu-in weysa qadar laga qaato tegidiisii aad ku go-aa iyo wasatri cawratin bimudi qadri satri cawratin cawradii asturkeedii qadarkiisii aad ku dhamaaha cawradii asturkeedii macnaha iyo aadaan budi aad aadaanki yani tegidiisi qadarkiisi iqaamatin iqaamadi salaada aqamideedi qadarkeeda tegidiisi iyo hamsa rakacaati rakacyaal shan ah tegidooda lamadi rakac oo bacdiya ee keliya duniya mujada jadiid saas wata macnaha waxaa la wadaa satru oo waraa habka marada inta iska marada isgunta lahaay inta iska guntahaayo marka isku tahaayo marada isgunta lahaay ama insaanka waa u banaan yahay inuu waytiirka ku dhar qabin markuu masjid ku jiro xiran tahay ku dhar la-aana aswaysinka waa u banaan yahay haddii adiga waxbaa waysasatid waysa ka ansaxaysaa saas cawra hala sheegaya waxa waaye qadarka insaanka masxalmadada asguntahaayo masirtukahaayo haddii ma as yahay intas asturaayi waxaas asturaaya maa bayna alfurat wa rukba oo mara asturo hadday naag tahay waa si walba siwalkafayni intii ka adkudkato oo ahayn labadeedi kaf hujeed waxaan ahayn intii ka daboosho alaas hadis tago midida satri awrad yalaas markii tamaado oo magaciisa aadaankii waktiga astago waktii la adimi lahay astago iqaamadii waktii ay tagto halaas kulli waxaa laleeyahaa markaasay jadiid waxaa laleeyaha in shan rakcadoo laga dugto leeyaha yani waktiga magribna halaas kutagaa kasii hor matagaay aw ad aw qadiim waxaas leeyaha magrib waa las joogahaa sii degaduga intay joogto haddii sii degadugan ay dhamaato ay tagto oo dhamaaday markii sii degaduga nuurka gaduuga nuur ale nuurkaa gaduuga marka dhamaado sii gaduuga alera magrib waa dhamaaday fi lqadiim aw jadiid waxaas waa jadiidaas koo ziyaadiyay yani kasi rubac saacad rubac sac le qadarkii yani oo asbaaqi ahaa damoogihi qadr wuduin weyska qadar weyskaa zamankeedii hagiigiisii aad ku dhamaa sugu ah iyo damoodihii sadru cawratin cawradii asturdeedii maradii kuntishadii oo salaadii muhinka leed cawradaa ku astur laheed hagigeedii qadarkiisii oo ku dhamaa iyo wa damoodihi aadaanin aadaanka yani zamankiisi inta la adimaayo zamankiisa tegideeda kulamaada waiqaamatin amudi qadr iqaamatin iqaamadii qadarkeedii inta la iqaamayo qadarkeedii tegidiyo kulamaha iyo hamsi rakacaati amudi hamsi rakacaati rakacyaal oo shan ah tegidoodii yani inti laga dugahayo oo lamadii rakac maqribta iyo shan saddexdii kaleed shantaas tegidoodii oo kulamaha walow sharc walow sharc hadoo guda galo abkiisi wakti waktiga لو شرعت الجديد ينقضي وقتها بمضي قدرها انت كل مضي مضي او قدرا وقت الفضيلة نبي جبريل وعدي وحواي وقت الفضيلة وحلو مقعاوة يتابع جيد جبريل لما بين وقت المختار وحلو وقت الفضيلة أما وقت الجواز محل النساء وفجراء وحال قدر كا قدر كودي أمان أمور ajrkoodii a yani lasoo istignooday ruga daraadeedii amsa waxaas ula jeedaa shanta maqribka iyo labadiis kun oo bacdiyeyda imaamka oo sheekh nawaawi wa usay sabca rakcaad meel lama rakcateen qabliya ziyaadiyey musanifka marka kaasa ulahay kitaabkiisa kusoosubay rakcateenka qablahaa min nihayka doona rakcateenka salluu qabla lmagribi salaat axaadiis saxiixa soo aroori عقيدنا ومجالنا قبولنا منهوج تصدق من هذا في الباء أربعة بعدها طبعا ولو شرع هذا وجود قالوا خبتي مصلي هاي هذا وجود قالوا فيها في الصلاة في الصلاة ده دحدي في الوقت وقت هدي قولك جديد أنكو صعنوا هدي قولك جديد أنكو دريب سنو marka hadii gologala salaad dhexdeedi waktigeas dubaga wamada waa dheereeyey alqiraata qiraas dheereeyey akristaas dheereeyey xataa gaaba shafaq axmar xataa as gaaba shafaqu ilaa gaaba an gaaba shafaqu intiiska cilo fiiskii alaxmar oo gaduudnahay macnaa nuurkii gaduudnahay ilaa goodka aska galo aska dhamaado macnaa oo laga waayo akriskii asalaata aska dheereeyey وmda waa taagi mna waa dheereeyey ninki dukhaya alqrأta akrikas dheereeyey xataa gaaba shafq inti oo shafqa aska cilo biidkii oo gaduuda inta iska cilo dheereeyey jaaza banaan alsai manaan qabano ilaa alaasas badi akriski waa kana dadaa akrisku dhaala daad dak tahay qur'aanka aad u yaqaanin wax jiraan oo yani waxay ka tahay yani almaqlq koona waxay ka tahay cibaadk ay rafina taas le aba maql cibaada maaha على ولو شرع قدر قالوا حتى غاب الشفق الأحمر إلى أن غاب الشفق الأحمر إلى أو شفقي فيكي جديدنا معنى نوركي جديدنا إلى أستعله ومعنى لقوايو إلى لقوايو كدماده وصلاة أخرج كيدا أخرج أخرج أسقير أيو وصلاة hadi ijaaza banaan isha waktigiisa ma gelin maqribki waa qowl jadid i qaban go-ay laakin qadiim waxaas leeyaha jaaza banaan ala saxiix malaan qabano maca dalika qowl jadid waxaas leeyaha saan wa maca dalika waa qaba os naftiisi cisha ma gelin qowl jadid naftiisi qowlka jadid waxaas qabaa ناaشhna adlin hadii oo alahaan lasoo koobiyo koobri ربع saac waaye oo شanta وkti todoba dakac laga jirto laga weyseesto cawrada laga baxo marada laga guntado ilaa halahaas aadaan laga adimo la aqrimo halahaas bay tagaan maala ma dhamaadi maqrib ma dhamaadi cisha ma galin maya cisha ma galin laakin maqribka waa dhamaaday maxaa yeelay jadيdkaa wataa waxaa udhaxasliha maa bayna almaqrib walcishaa waxaa udhaxeeyaa cishaha iyo maqribka waxaa udhaxeeya fasil aku qol jadiid waay jadiidkaas hawaa waxaa udhaxeeya fasil fasilka udhaxeeya waxawaa alaadi la suubiyo waxaa heli marka udhaxeeya qadar la sugo qadar la sugo jadiid aslihaa marka isgalaahay marka cishaha meesha isgalaa ajwediya sama isgalaa si hadii la fiiro usugaa وقصدا او وحا حتى حماد هناي هذه شفق الاحمر كا قولتي او قديم هذه يعني oo lawaayo hadii shafq اaحmar lawaayo fiidki gadudna hadii lawaayo nuurka gadudnaay وaqt الcishaa galadiisa waa ogolaha wakti cishaa waa kan oo kaas waa ogolahaa hadii qadarkaas dhamaado maqribka waa dhamaado maca dalika wakti cisha lama gelin gadida wasa qadiim waxaas leeyahaa qadiim waxaas leeyaha faasilku ma jiro asr camal waaye asr duur camal waaye cish iyo maqrib beenkooda faasil ma ahaanin wax udhexeeya ma jiro haddii maqribka la waayo oo la waayo intaan yani oo yani la waayo safaqulacmar la waayo oos baaba oo tirmo waa kaa cisho waaye kol qadiimka ka manaa wlawadaca mada dheereeyo akrista dheereeyo xataa yaaba shafq اlacmar yaada cala صaxiix marka hadda waa kana gabagabadii waa kana dawaradi kuligiisa daciif wa laga soo baxay manka waxaa ku camal fala karaa waan soo sheegnay waxay daciif waxaa ku camal fala karaa ninka yani oo yaqaan keliya ifkiis ma banaan in la jawaabo ma banaana hora soo sheegay kiisa waay khilaafkii murajaca laa qeyliyaalka oo la rajaxay oo xooga leh kamidkaba way qadiimyaalka way kulli wa qultu waxaan lehay aniga sheekh nawaawajan ahay alqadiimu qolka qadiimkayaa adharu xoog leh saasaa qawi e eh. qultu waxaan lehay aniga sheekh nawaawadan ahay alqadiimu qolka qadiimkayaa adharu muuqasha badan macnaa usaa qawi ah eh. allahu ebe aclamu ka caalim ah eh. وktlmqrb baa guda gali وkti صbحi inta akriskiisi ilaa agaab shafcmr jaz al maaa usiga manaha waa leeyaha qadiimka waa isleeyaha waa yani halhaasku dhama jadid waa isleeyaha maxaa yl usiga hadii jadid waa fataa waktigiisa waa banaan yahay ala dan laag waa isleeyaha usigi salaad dadku dheeraadi salaad dadku dheeraadi maxaa is ogolaa caamada soomaali salaadeed ku dheeraadeen qadiim waxaas leeyahaa maqribka wakti waxaas baaqi ahaa ilaa shafaqul axmarka astaxrilo hoolkaas qadiimka usgaa qabi ah allahu ebe aclamu aaalim ah marka intaan adhawata cishaha meeshiisa insha allah doonaa cishaha galaa markees galaa gabagabadiisa ku maqrib waa dhamaada in shاء الlahu taعaalى gaarsiyo cشhaan bilaabi doonaa badan aalsida cisho marka intaa mawaaqifka saan lalaan mawaaqifkana almaal xajka iman sidaas ibn xajar waxay tali fatxu jawaabtiisi iyo kuwa kaleed waxay aftidaayaan muaqifuunta warkooda al afti maxaa yeelay muaqifuunta warkoodii waxaa ku dhacaya leeyihiin ijmaac lficliya ku dhacay ijmaac lficliya ku dhacay saasa xoog badan wadaanka dhamaantooda yani saac iyo labaatan kan alabooyina saac iyo labaatan waktiyaa jira oo saac labaatanka yani labaatan la gaareyno maqribka cimu bartigalaayo sidii la suri maaha askal maqribki macnaha ishriin darajali baaqad maqrib ishriin darajo labaatan ishan darajo lixdan daqiiqa waaye an daqiiqa waaye shantii darajo labaatan waaye shantii darajo waxawaaye afar afar labaatan تسع حواي لحنا درجة واي يعني سنت درجة رواتن درجة عشنا مرجع جارة إن شاء الله تفصيل مرني allahuma sali wasalim aleyh nabiga waanoo soo sheegay wax kasta waxaan dhulkaan adduun iyo dhulkaan aakhira waa soo sheegay dhulaan aan sheegnay allow qaadina soomaaliya xoogeedi waa bayna zanji walxabiso bayna zanji walxabiso waaye dhexeena sawaaxi iyo yani xamxaaro oo taariikh dhan waa xuseen maxaan soo joognaa hadda isma oho waktiga waktiga inaan taataabana waa loo fiican yahay laakin basaani waxa waa xer maanta xer marhi adduunya nahay badanaan ma fadhi karno waaye imaam nawawi radia allahu tacaala canhu وardaahu waxaa siriyey wاlcishaau bimuwibi shafaqi ويدkل waa galaa وkت العشاaء عشha وktigiisii بmwib الشhفق بmwib الشhفق nuurkii oo gaduudnaay ciridiisii yaa ku galaa amase fidii gaduudneed laakin luqa soomaali fid maxaa tirahayn adab ab tig maaa tiraahan luqa soomaali fid maaa la yiraha unaka calen waxaan iraa uwaxan maya calen maaha fid waxaa la yiraha fiyoraha la yiraha laakin iga uwaxa yirahayn maho waa la helaha laakin lafdiga xadiidka tooraa tooraas magacaabo meho insha allahu fiican utaabiin ah baasha ab noqoto waa daal badi laakin nuurkii gaduudnan nuurkii maaa nuurka waay waay mugtahay marki watiga oo oh, oraxda ay dhacdo kii dacwadii marki imaahayo mugdii lakoo bilaabahayo nuurki waa dhahay laakin kanku wa bidi gaduudne qacidiisi waqt walcishaa cishihii waaye waktigii oo oh, afaraad aa wati afaraad ah, eh, miya wati afaraad waktigii afaraad alcishaa cishihii waaye ydkl waa galaa وkt اcشhاa cشha وktigiisii bnوr shفq الأحmar fijigeedna bacidiisii yaad ku galaa soo sheesheeg asfar ku xigi abyad ku xigi abujacmas intaas yani wixii ka dambeeyo taasi maya axmedkaa galaa muhani waxaad socotaa kalama dadka cishaa an qabin oo nawaaxid kala joogaan warkooda gooniya wayabقىa وakt waa baaqi ahaadaa cishaha waktigeedii waa baaqi ahaadaa ilى اlfajri fajrkii inti la gaaro as baaqi cishaa kalaas fajrkii asaadiqi oo runta sheegaayey asaadiqi oo runta sheegaayey واlاkhtiyaaru waktiga اktiyaarka la doorti waxa waaye wakti اktiyaarka waxa waaye yani waxa waaye anlaa tuakara in la akirin fijirkii can ثuluث الlayli leelka saddex meelka meelkiisii markii baxdo in laga akirin waaye afarta sacda amilama sac hadii laga dhiga leelka ilaa orax bax markii la yiraa oraxda ay kasoo baxdo mehaan markii la fiiriyo tamilama sac markii laga dhigi waayo cawadi ama hadii reerkii sharciga la yiraa waxaad ku dhamaadaa kidibka dhalashahisiyaa ku dhamaadaa intaas kufir marka laylka ulka layli hawadii afar sac hawadii markii afar sac laga gaaro in laga akrin walakhtiyaar waktu اkhtiyaarka waxa waaye halaa tuakara in laga akrin laga dambaysinin salaada oo cishahaa can hulus اlayli hawadii saddex meelka meelkeedii in laga dambaysinin waaye اktiyaarka ka في الfjri aku galaa وفي qول نصفihi وفي qوolin qool haddaan ku dureersano waxaas leehaa waaa والاkتiyaaru اktiyaarka alaa تؤخara ilaa akirin waaye can نصفihi can نصف الlayli leilka نصفiisi in laga akirin لح saac in laga dambaysinin waaye saa laga dambaysinin والصبح في shanaad الصبح subax waaye الصبح subax waaye الصبح subax waaye وydkul waa galaa wkti وkti الصبحi waxaad ku galaa waktigeedii waxaad galaa iyadana bilfajri fajrkii oo galaa fajrkii asaadiqi oo runta sheegaayey oo runta sheegaayey adinka sheegaayay <clears throat> waxaa aka udaliila jibriil xadiidkiisii haddii wakti la xero waxaas maxahaa waktiga oo hunguriga iyo sharaabka ninka soomaayo ay ka xaaraan dhaqahayaan fajr saadiq ay ku xaaraama waayaan ninka saaximka hungurigiisii iyo sharaabkiisii waa ijmaaciisii waxa xaaraama kanahaa bidukuuli fajri saadiqi ad ke waa fajr saadiq wahuwa fajr saadiq maanta labadana mawarina alhaan lamasinaay abri insha allah abal kayr maay qaad wahuwa fajr saadiq almuntashiru oo faafaayo waaye oo faafo yani daw-hu daw-hu aftiinka nuurkiisii wahuwa fajr saadiq almuntashiru waay kuwa u faafay daw-uhu aftiinkiisii muctaridan xaal asihay ku ballaarahaayo bilufuqi jahooyinka ku ballaarahaayo kuul waxay leeyihin muctaridan xaal asihay ku caaridaayo bilufuqi jahooyinka caaridaayo lama laqba waa caaridaayo muctarid saas maxaman mucaarid mutacaarid muctarid waay muctarid waay mileeyo muctuuqa ahaan mctaridaayo amase muctaridan xaal yahay xaala koorihi muctaridan bilufq kuaafa ku baleerahaayo baleeraan dheeraan u bahaayo almuntashiru dawuhu rajul saadiq markir imaam nawawi waa ka ictiraazaa rajul kaadib waa waxay yeeleen rajul saadiq iyo rajul kaadib maxaa u dhahee saaca ishriin yani daqiiqa aatan daqiiqa udhaxeeya saadika kan waxaa waaye nuurkiisi faafaaya waaye markiis dilaa dhashabe nacam laa nacam laadi gabriil markii nabi aalay alaad halkii daqiiqa bahanoo ala ah, isku ciisa kudhawaay sawdi casimaa afka bilaaw koonfur jahda koonfur iyo jahda wahooyo asku faafaa xoog ahaan jahayaalka asku faafaayo nawaaxid samaa asku faafaa samada jahayaalkeeda asku faafaa laakin dad ufuka jahooyinka ku faafa ee waxa ku faafaa kaas ahaan jihada shimaal maaa mashriq baa kasoo baxayso waa kasoo baxday boqoraa maqribna udceysa intii kufaafaa lamada jiha waay shimaal iyo ni iyo yani koonfur mea kufaafa lama meel asinka oog marki usoo baxaan daqiiqa daqiiqa barasa waay inta waay bilufuqi waxaa yani isku ixtiraazi bilufuqi ma aho muctaradan bilufuqi waxaa isku ixtiraazi muctaradka mustadilka ku baxaa ka magaciisii oo dheeraasha usoo baxaayo dhibir dhibir usoo baxaayo dheeraasha usoo baxaayo gaarika gaarika madaxaas dhiyo waa soo dhibaa waxaa nabigu yani waxay kusuuq aftiinkiisii kadambi tabxaan walaawaha jirkiisi camal waayo soo baxaa waxay kabacdi le waa dhamaaha mugdiya imaha mudi kabacdi insha allah waa cilmigii aan baranaan rajaynay saas kadambi tabxaan waa dheerihe muctirada maxaa ku baxay mustaqiilaa ku baxay iftiinka oo nuurka oo nuurka oo dhilika usoo baxaayo kaasu baay kaasu baxay abqaa hmm. waa baaqi ahaadaa subxigii xataa taluca shamsu orax intay ka dhalato walikhtiyaar wakti ikhtiyaarka waxaa waaye oo suwaca si walba ikhtiyaar ikhtiyaarka shantii todoba wakti koo wataa oo saddexaad oo afaraad wartaa oo halaad wartaa insha alla tafsiir gelina fiican maxaa yeele haday tafsiirinin ishkaal weyna jiraa ma waqtiyaal anaguma salaadana marhaba ilil maaha tafsiirka fiican insha allah kala bixino waqti idraag waqti daruura haloo waqto sheegni duurka meeshiis laakiin insha allah kafiica weliba inaad darkood udhicinaa shuruuda dadka inaad tasiin anba may dhacsana basi ina idinkana dhaxsadaan raba insha allahu taala waa bacdiya alhaan waay intaa intaa yani waktiyaalkaasi اktiyaarka waxa waaye اktiyaar subxi ahaaday an laa in laga dambaysiinin can isfaari nuroogidi in laga dambaysiinin nura nurogi adkodhihi jiray ninba soo arka nura nurogi nuroobidina baraab waxaa fiican la lajimiy habaka ahal khafiif taliska hadaas nura iyo nuroobidi lamalba la arko ma jirto calaa kuli xaal nuurowidi in laga dambaysinin maxaa waay nuurowida laga dambaysinin nuurowid hadda camal hadda waa laga baxay nurowid waa laga baxay mas si jawaas bacd kiraaha waxaas imaanaas